bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd waxaan joognaa bilowgii kitaabkii minhaaj اlimaam اlbaydaawi ama minhaaj اlwusuul ilى cilmi اlusuul cashirkeennii hore muqadimadii hore dhici horu ahaa ama gogol xaadhkii hore aan iraahdo wuxuu xalay soo sheegay mualifku inuu u qeybiyey laba baab oo hordhaca oo xukumka iyo mutacalaqaadka waxyaabaha la xiriira ku saabsan iyo toddoba kitaab oo shanna adilada ay tahay oo dalaa'ilulfiqi ijmaalanta uu ku faahfaahinayo midna uu kayfiyat listifaadati oo tacaadul iyo tarjiixu kaga hadlayo midka u dambeeyana waa xaalulmustafiid oo mujtahidka iyo iftahu kaga hadlayo cashirka nacaa wuxuu ka bilaabanaya albaabu alawal fi lxukmi wa fiihi fusuulun baabkani saddex fasal buu ka kooban yahay fasalka koowaad ee noogu soo horeeya tacriifu ulxukmi weeye faskal fasalka labaadna aqsaamu ulxukmi ama taqsiimaat ulxukmi weeye fasalka saddexaadna axkaamtiisa weeye axkaam masaa'il oo la xiriirta baabka labaad ee isna horudhaca muqadimadiihii isna saddex fasal buu ka kooban yahay xaakim maxkuum calayhi iyo maxkuum bihi saddexdaas uu qaybsami doonaa isagana wuxuu yidhi albaabu alawal baabka ugu horeeya fi lxukmi xukumka sharcigu uu ku saabsan yahay mabxadkuu ka hadli doonana xukum luqa maxaa lagu yidhaahdaa maaha istilaaxa culimmadeenna iyo fuqahadeenna iyo isticmaalaadka iman doona ereyga xukum la isticmaali doona waxa looga jeedo ayuu ku saabsan yahay wa fiihi fusuulun fusuul baa ku jirto halkii fasal haddii la jamciyey qowlkii jamhuurtan aan qaadanno aqaluljamci halaaatun wuu oofinayaa oo saddexdii fasal waa oofinaya alfaslu alawal fasalka ugu horeeya fii tacriifihi xukumka inaan tacriifino inaan xaddiisa sheegno ama rasmigiisa sheegno dabcan fasalka dambe markuu gaaruu kala qaadi doonaa isticmaalka xaddiya rasmiga markaasaan wax ka dhihi doonaa alxukmu xukum waxaa la yidhaahdaa khitaabullaahi ilaahay khitaabkiisaa la yidhaahdaa tacaalaa kor ahaaye almutacalliqu la xiriira biafcaali lmukalafiina afcaasha mukalafiinta la xiriira kulana xiriira biliqtidaa'i dalab kula xiriira aw itakhyiiri kala dooransiin tacriifkani wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qayb xukumku asal ahaan waa khitaabka ilaahay laba khitaabka oo dhan ma ahane waa ka afcaasha mukallafiinta la xiriira ereygaa mukallafiinta labaa soo gelaysa inuu mukallaf yahay bidaatihi iyo min man yukallafu inuu yahay si sabigii iyo majnuunkii ay u soo galaan waa jinsiga insaanka shuruudun bay waayeene jinsulmukalafiin bay ka mid yihiin walidaalika waxaa la baxsinayo ilaa caradan munaasabaad ku timaada maahane afcaalu lbahaayimiya ka mid maaha waa iyada bidaatihaana mukalaf maaha min jinsi mukalafna ka mid maaha qaybta saddexaad wuxuu kaga hadlay qaabka ugu tacalluqaya ee ka dhexeeyaay imaa alab wa imaa takhyiir waay alabku laba weeye imaa talabu ficlin wa imaa talabu tarkin labadaba jinsi talab bay soo gelayaan in laga dalbanayo dadku inay sameeyaan iyo in laga dalbanayo inay ka tagaan dalabulficliga labaa soo gelaysa inuu jaazim yahay inuusan ahayn talabu tarkigana labadiibaa soo gelaysa inuu jaazim yahay inuusan ahayn hadduu dalabulficligu jaazim yahay waajib weeye hadduu darabuljismi ee ficliguusan jaazim ahaynna manduub waay tarkigu jaazim hayra jaazim waa makruuhi iyo muxaramki aw bitakyi aw itakyiiri waa mubaaxi halka axkaamtii waad ku haysataa shanta ahayd axkaamta takliifiyada ah ee shanta ah yaa wuxuu halkan munaasabada uu tacriifkan u keenaya waxaa weeye maadaama waxa laga hadli doono axkaamta ay tahay ihbaatan ow nafyan waxaa yaxrum laa yaxrum yajib laa yajib marna waad ihbaatinaysaa wujuubkii marna waad nafyinaysaa waa manduub manduub maaha in iyagii horta la qeexa xukun maxaa la yidhaahdaa kan maxaa la yidhahdaa kan maxaa la yidhahdaa kan maxaa la yidhahdaa arintaabaas arintaasaa sheegtay qaybtan waa qaybtii tasawuraadka ay manaatiqadu dhihi jireen tasawuraad iyo tasdiiqaad markay qaybiyaan dee tasawur haddaadan ka hayn alxukmu cala shay farc can tasawurihi la yidhi baa la inoo qeexayaa la inoo faahfaahinayaa ereyga khitaabullaahi waa ka khaasan yahay kalaamullaahi kalaamku khitaab iyo hayru khitaab buu noqdaa waa kii nuxaaddu u qaybin jireen saddex takalum iyo khitaab iyo kayba ee mutakalim iyo mukhaatab iyo ghaayib kalaamka ilaahay saddexdaba waa yeeshaa marna isagaa iska hadlo inanii ana allaahu yoxla mida wey marna khalqigaa lala hadlaa marna intaa midna mehe khabar waxbaa laga sheekeeyaa ama maadi ha noqdo ama laaxiq ha noqdo soo socdo imisaa axkaamta la xidhiirta qeybka khitaabkaa wey qeybta takalumkaana maaha qeybta haybadaana maaha asaalatan qeybtii khitaabka ahayd ee khalqiga lagula khitaabayay nooca khitaabku mukalafiinta ah imaa dalab inuu noqdo aqsaamtiisa afarta ahayd wa imaa min baabi takyiir in lagula khitaabo kaa iyo kaaba way idiin bannaantahay taana waad samayn kartaa taana waad samayn kartaa cibaarada loo yiri dee way kala duwanaan kartaa qaabka loo yiri laakiin nuxurka natiijada wey waxaa laga hadlaya marar badan faahfaahinteedana markaan kitaabka tagno baan amar iyo nahy iyo caam iyo khaas yaa laga hadli doonaa afcaasha mukalafiintu dawaadoodii iyo sifaadkooda maaha walidaalika tacliilka axkaamta hadhow markaad tagto sifaadka daatiga dardi weeye waa kalagu dhihi doono tuul iyo qisar iyo cardi iyo naxiif weye iyo abyad iyo alwaantiiyo taa axkaam ku tacalluqda maaha afcaasha ay samaynayaan iyagu waxaan ugu tacalluqdaa saddexdii wax la ogol yahay waxaan la ogolayn iyo wax siman ama wax la ogolaaday iyo waxaan la ogolayn labadaa dheh oo mubaaxi qaybta la ogol yahay buu dhinaca gelayaa intaa markuu yidhi halkaa muran baa yimid murankani maadaama kalaamkii ilaahay loo noqday kalaamkiina muran ka taagnaa dawaa'iftii muranku ka taagnaana usuululfiqhigii wada qorayaan xukumkiina wada tacriifinayaan xukun baa la tacriifinayaa dadkii usuulka qorayeyna ashcariya iyo muctasilaha ugu caansanaa xukumkii la wada tacriifinayay khitaabka ilaahay in lagu tacriifiyo baa muranka yimid nimankii muctasile waxay dhaheen nimankiina ashaacirada ee yidhi khitaabullaahi tacaala almutacalliqu biafcaali lmukalafiina waa halad calaa madhabikum buuna halad ku yahay kayf waxay dhaheen qaalat ilmuctasilatu waxay tiri ictiraadan saddex ictiraad weeye waxa meesha yaalla jawaabta saddexdaba jawaabtooda wuu sheegi doonaa laakiin ka ictiraad ahaan laba keliya inoo sheegi doonaa mid buu ictiraad ahaan inuu u sheego ihmaaliyo ka tegay laakiin jawaab ahaan uu u keeni doonaa ictiraadka koowaad waxaa laleeyahay waa qaybtan u horaysa khitaab ullaahi tacaala khitaabka ilaahay ee kalaamkiisa ah qadiimun waa qadiim cindakum yaa macshara alashaacira qadiim wey waalxukmu xukumkuna xaadithun wey waxaa ka dhalanaysa markaas sidee baa la isu waafajinaysaan khitaab qadiim ah iyo xukum xaadith ah sead isugu tacriifinaysaan ay isu yeelan karayaan alxukmu khitaabullaahi seed u dhihi kartaan xukum xaaditha siduu khitaabkii qadiimka u noqon karaa labadaa muqadime inay deliil u yeelaan bay u baahan yihiin khitaabku qadiim weeye xukumkuna xaadith weeye ama inuu khitaabku qadiimun cindakum yahay fa huwa cindakum walaa yaxtaaju ilaa daliilin wey antum ashaacira idinkaa qaba kalaamullaahi qadiim inuu yahay khilaafan lilmuctasilati oo xaadis weeye qabta annaga muctasilo khitaabullaahi mutacaliqu haddaan dhahno xukumkii waa xaadi khitaabkiina waa xaadis yastaqiim laakiin xukumkiina waa xaadis khitaabkiina waa qadiim waanan isku rakibaynaa calaa madhabikum laa yastaqiim limaada lianna alkhitaaba qadiimun cindakum biictiraafikum waxaad qarsan tahay ma u baahanya daliil idinkaaba qirsan wey ko walxukmu xaadithun wey mid gadaal ka yimid mid horoo jiray ma aha ma daliil calaa ana alxukma xaadithun saddex daliil baanu haynaa kow liannahu xukumka yuusafu waa lagu sifeeyaa bihi bilxuduud baa lagu sifeeyaa xukumkii baa lagu tawsiifiyaa inuu xaadith yahay markaad tirahda xallat binikaaxi ku banaanaatay hadalka waxaa bacda an lam takun mubaaxan markii hore mubaax ma ahayn nikaax bay ku banaanaatay xaaditha hor dhacay xukumkiinu xaaditha aad ku tilmaantay xarumat bialaaqi dhe marka dalaaq baa xaaraantinimeeyey bacda an lam takun muxaramatan so xukumkii xaadit maadan ka dhigan marka taa horta daliilkaa qabsada waxaa u daliila xukumku inuu yahay liannahu xukunka yuusafu bihi bilxuduud baa lagu sifeeyaa markaasaa waxaa la yihi xallat bacda an lam takun xalaalan wa xarumad bacda an lam takun xaraaman taa qabsada waadix wayaan mafilayaa waاdaliilu الthaani wayakuunu xukumku wuxuu noqdaa sifatan lificli اlcabdi buu u noqdaa sifa tilmaam wuxuu u noqdaa lificli اlcabdi cabdigu waa xaadith ficlu اlxaadithina waa xaadith ficilkii xaadiثkaha wixii sifa u noqda waa xaadith min baabi أwlى lianna sifadu mawsuufka imaa muqaarinatun wa imaa mutaakhiratun canhu sooma saabiqa maba noqon kartaba faإida kaana alxukmu صifata lificli اlcabdi faxaadithun lianna alcabda xaadithun wa ficluhu xaadithun wma kaana صifata lxaadiثin faxaadithun lianna صifata laa tasbiqu mawsuuf imaa muqaarina weeye w imaa mutaakhira wey oo see loogu sifeeyey waxaad dhahaysaa haadaa waط'un xalaalun waa galma xalaala wasfigii xalaal waa xukun sharci ah maxay sifo u noqotay waigii waطigu ficl xaadith cabdi soo ma sifa lificli اlcabdi waa iyadana daliilka labaadna wakaa xaadith inay tahay addaliil الthalith wa mucallalan bihi ficilkaa lagu cileeyaa ka qowlinaa nidhi xallat binikaaxi bisababi nikaaxi bay ku balnaanaatay baaw baa tacliil waay wa xarumad bialaaqi ba'daa ayib sa haddaad dhahdo waxan alaaqu waa xaadis waa ficilkii cabdiga nikaaxuna waa ficilulcabdi oo iijaab iyo qabul xaaditha wey wixii xaadis cilo u noqda laa yataqadamu cala almacluuli muqaarin ama mutaakhir buu noqonayaa sidii sifadii saddexdaa daliil waxaanu u keennay xukumku xaadis inuu yahay haddaan caddaynay khitaabkii qadiimka ahaa ficil xaadida see xukunkii ugu noqon taasi waa ictiraadka koowaad ictiraadu athaani muunan sheegin nuxurkiisuna waxaa weeye tacriifkan hayru jaamicin liafraadi alxukmi wey maxaa yeelay xukumku takliifigii baad sheegtaye khitaabulwadcigii sixa iyo fasaad maanic iyo sabab iyo wujuub iyo sharti iyo maadan sheegin kownu shayi muujiban wa kownu shayi maanican waa xukun sharci ah salaada duluuki shamsi iyo guruub bay ku waajibtaa inay ku waajibaysa waa xukun sharciga liannana istafadnaa min asharci baan ka faa'iidaysanay nijaasadu inay maanica min sixati salaad tahay waa xukun sharci ah maxaa yeelay inay maanica tahay lam nastafid ilaa min asharci khitaabkanna ma soo gelayo tacriifkiinan axkaa lwadci oo dhan baa ka maqan saa darteed cilada labaad iyo ictiraadka labaad tacriifkani hayru jaamicin afraaddii ma jamcinayo suuradana waa waadixaan u malaynaya khitaabka ictiraadka saddexaad aydan sidoo kale fiihi tacriifkan atardiidu xarfu shaki baa ku jiro aw aw itakyiiri soomada dhihin wa huwa yunaafi taxdiida xadayntana wuu ka hor yimaadaa aw xarfu shaki wey waxaad kaba shakisan tahay maadan xadaynin oo meel kumaada jaangoynin inaad xad go-an oo ka bilowdo oo ku dhammaado u samaysaan isku ogeyne aw shaki a ah markaad dhex dhigteen waxaad adigiiba ka shakisantahay saad qof ugu qeexaysaa wa aydan fiihi tardiidu xarfu shaki baa ku jiro aw ah wa huwa shakiguna yunaafi taxdiid in xadeeyo xad loo sameeyo wixii lagu garto buu diidayaa makan mise kan wardaad shakisantahay xaggo xag an ma laha saddexdaa ceebood buu tacriifkiinu leeyahay tan dambe waa iska qaacidadii mantiqa iyo lamidka ahayd oo xaddiga rasmiga ahayd midna waa jaamic ma aha midna waa masala caqadiyo banaanka laysku soo laayey wey masaladii banaanka kalaamka laysku soo laayey qulna waxaan idhi jawaabta dhegeysa hadda marka ictiraadka mar haddaa saddexdaa fahantay ictiraadka koowaad alxaadiثu tacalluqu ay la alxukm wuxuu yidhi khitaabka ilaahay xukunku waa khitaabkan fakama ana alkhitaaba qadiimun faalxukmu qadiimun xukunku waa horreeyey laakiin waxa xaadidka atacalluqa ah, weeye oo haddii ilaahay xukum qadiima yidhi hebel heblo waa loo banneeyey hadduu nikaxsado markuu nikaaxii sababkii la yimaaduu xukumkii ku tacalluqayaa marka tacalluqa xaadid ee xukunku xaadid maaha khitaabkuna waa qadiim xukunkuna waa qadiim oo wuxuu leeyahy laa nusalim in xukumku xaadith yahay bal ilxukmu qadiimun xaadidku waa tacaluqa alxaadithu tacalluqu weeye mar hadduu tacaluqu xaadidka yahay laa yamtanicu alxukmu khitaabullahi inaan dhaho waay xukumkuna qadiim weeye khitaabkuna qadiim waaye qadiim bay isla wada noqdeen labadaaba maadaama ay qadiim yihiin tacalluqu inuu xaadiث yahay maba diidanin idinkuna waxaad nagu ictiraadaysaan tacalluqa maaha fayastaqiimu kalaamunaa alxukmu khiطaabu اllaahi inaad dhahdo inaad dhahdo waa kow xujooyinkii aad keenteen ee xukumku xaadiث yahay aad u keenteenna waatan mid mid baan uga jawaabaynaaye qabsada horta walxukmu xaadiثun tini waan ibtaalinay wاlxukmu qadiimun baan nidhi watacaluqu xaadiثun baan gelinay waxyaabahaad u deliishateen haddaba maadaama aan nidhi xukumku xaadis maaha waxyaabahaad u deliishateen nidhi xukumku xaadis yahay waa ka jawaabno iyagana daliilka waxaa keenay in muran ka jira ay u keeneen inay caddeeyaan xukunku inuu xaadis yahay wاlxukmu xukumka yatacalaqu wuxuu ku tacaluqaa bificli اlcabdi addoonka ficilkiisu ku tacaluqa laa sifatuhu sifatu اlficli maaha sifatu اlficli ma ahee uu ku tacalluqaa hadduu sifo yahay muqaarin ama muta'akhir noqon lahayd laakiin sifatu lficli ma aha xukunku ee mutacalliqun bilficli waaye wuu tilmaamo wuxuu yidhi kalqowli اlmutacalliqi biاlmacduumaati masaladaa waxay la mid tahay buu yidhi qowlka ku tacalluqa shay macduum ah wuu tacalluqaaya sifa ma noqdo maxay dhahen tusaale ahaan haddaad ilaahay shariik macduum a ah male tiraahdo waxaad nafiday shariik macduum ah shariiggii waa macduum wasfi shariignimo ma qaadan karaa haddaad tirahda qowlkan shariikun macduumun aan dhaho waa sifa ay tirahda waa halad lianna sifa mawjuuda ah wujuudiyaa baad mawsuufkeedii cadami ka dhigtay aan jirin sifo jirta iyo waxaan jirin sifo mu noqon kartaa maya sidii aynu uga hadlaynay baabulcaqaa'id markaan ka hadlaynay aan ulahayn shariik macduum ah iyo aan u nafyinaynay aqwaashii tacalluqeedii bay masalada lamid tahaye masalatu sifa walmawsuuf ma aha wاnnikaaxu wاطalaaqu wa naxwuhumaa mucarifaat lahu kaalcaalami liلsaanici wاlmuujibiyatu wاlmaaniciyatu aclaamu اlxukmi laa huwa ilى aakhirih wuxuu yihi wاnnikaaxu iyo wاطalaaqudaan sheegnay xallat biاnnikaaxi wa xarumat biطalaaqi markaan leenahay طalaaqu calaamatun cala alxurmati weeye xurmadii lafteedii ma aha nikaaxuna calaamatun cala alxilli weeye xilligii laftiisii ma aha iijaabka iyo qabuulkani iyo lafdiga طalaqtu ah waa astaamo tadulu calى اlxukmi laysat walaysat hiya alxukmu saa darteed markaad leedahay wuxuu jawaabayaa wixii ahaa tacliilka cilanimada xallad biاnikaaxi wa xarumad biاطalaaqi baab اlcila ma buu yihi baab tacriif wey shaygan ah, xaadidkaana mucarif lilqadiimi wuu u noqon karaa shay qadiima calaamada lagu garta xaadis way noqon kartaa bidaliil kal caalami uunkan xaadidkee astaanta loo dariishado lisaanici allihi abuuray uunkan waa xaadid wuxuuna daliil u yahay alla abuuray inuu jiro walam yalzam min dalika kownu saanic xaadian marka saa darteed mas'alada xallad binikaaxi wa xarumad bialaaqi masalatu tacliil maaha masalatu tacriif alcalaama wey calaamaduna iyadoo xaaditho ah shay qadiima calaamad iyo mucarif ay u noqon kartaa bidaliili alcaalami lisaanici caalamkan xaadidkaynu u deliishanaayoo astaan u ah saanici allahoo qadiima intaa waan isla qirsanay annagu idinku marka masaladu masalatu alcalaamaat walmucarifaat weeye masalatu lcilal maaha aha tacliil oo muqaarina ama mutaakhir noqonaysa maaha intaa jawaabteeda horta qabsu yiri ictiraadkii hore yuu halkaa jawaabtiisa kaga baxay walidaalika baa wuxuu leeyahay annagu markaad binikaax iyo bialaaqi leedahay laa nusallim inay cilal axkaam sharciya tahay laakiin naquulu mucarifaatun halkaa waxay kula geli doontaa masaa'ilka cilal laxkaam ma mu'ahira mise waa mucarifadii madhabkoodii bay halkan kasii ta'siilinayaan ashaaciradu walidaalika masaladay ka dhalatay nafyu lxikma iyo waxyaabaha badan ay ka dhalatay halkana laga sii ta'siilinayaayo halkan markii lagaaga sii qanciyo halka dambe adoo cabsan cabsanin baa habadgaariyo hadalba ka keeni maysid xabad xabad baa waxaa dersin dersin baa laysu siinaya laysugu qoraya soo maartid ictiraadkii labaad buu jawaabtiisa galay oo ah ictiraad tacriifkiina hayru jaamic wey maxaa yeelay axkaamul wadciya ka ka maqan walmuujibiyatu waxyaabuhu inay wax wax waajibinaya noqdaan ka dukhuuli waqti salaati waqtigii baa soo galay waqtiga soo galay yuujib waa kow waalmaaniciyatu diidada nijaasadu sixada inay diido xaydku iyo nifaasku inay sixatu salaati wasawmi diidaan ilaa aakhirihi aclaamu lxukmi astaamo xukun weeye laa huwa isagii ma aha xukunkii laftiisa ma ahane astaamihii xukumka wey masaladan wuxuu leeyahay aad ku ja ku doodeen jaamic ma aha fa cindanaa jawaabaani laba jawaabood baanu ka bixinaynaa taaratan bilmanci wa taaratan bitasliimi mar waan diidannahay oo inay kuwaasiba axkaam yihiin baanu diidannahay saas darteed waxyaabahan sixada iyo fasaadka iyo sababka iyo maanica iyo shardiga iyo axkaamba ma aha waa calaamaad iyo calaal axkaami wey wa calayhi jaamici weeye tacriifku wax axkaamoo ka baxsan ma jiro iyo inaan dhahno sallamna waa axkaam laakiin tacriifkan ay soo gelin way ku jirtaa halkanay ku dhex jirtaayo say ugu jirtan aan caddayno labadaa weji buu qaadayaa wuxuu yidhi wejigii hore jawaabta hore waa qaybtan hore ilaa qowluhu laa huwa wain sullimada dambe waa qaybta labaad waalmuujibiyatu asbaabtan waajibinaysa ka dukhuuli waqti asalaati waasawmi wa naxwihimaa iyo walmaaniciyatu waxyaabaha mawaanicda ee diidaya sidii najaasadii iyo kownuhu qofkani ciddadiin ku jirta yamnacu sixatan nikaaxi iyo wkownuhu kownu mawaanicda fara badaneeda taqaanaay aclaamu lxukmi astaamo xukun mucarifaada weeye laa huwa xukumkii laftiisii ma aha wa calayhi axkaamba ma aha iyadu ictiraadkaagiina baطala bi haadaa buu leeyahay intaa waadixan u wain sullima haddii la sallimo inay axkaam tahay fal macnaa waxaa weeye bihimaa muujibiyada iyo maaniciyada macnaha looga jeeda waxaa weeye iqtidaa'u alficli waatarki inay keenayaan oy dalbanayaan wixii in la sameeyo iyo inaan la samayn intaasay dalbanayaan kayf wuxuu yihi muujibiyadu waktiga markuu galo baa soo galay salaaday waajibisay macna ahaa طalabu اlficli maanicana wujuudkeeda macna ahaa طalabu tarki wey biliqtidaa'igii aan nidhi ee طalabka ahaa bay hoosgelayaan labadaba muujibadiiyo maaniciyadu ficlan aw tarkan labadii biliqtidaa'igaan hoosgeynaynaa siuu hoosgeey wuxuu yihi iqtidaau اlficli wاtarki ay طalabu اlficli watarki waay waxay leano laa macnaa lilwujuubi ilaa طalabu اlficli walaa macnaa litarki ilaa walaa macnaa liطalabi tarki ama lilimtinaaci ila alxurma marka macnan biiqtidihi bay hoosgelayaan kow wa bisixati waalmacnaa bisixati looga jeedana ibaaxatu lintifaaci weeye oo mubaaxi bay gelaysaa takhyiirki wa bilbuطlaanina xurmatuhu weeye tii dalabkay gelaysaa taana jawaabteedu labadaa jawaabood baan ka bixinay buu yiri hadalkaa dad badan baa maray laakiin qaarkood waxay yidhahdaan kaana alafdal min haada mutaakhiriintii dambana ay qaateen dariiqaduu maray ibn ibnulxaaji fii mukhtasarih oo tacriifka qeyd in lagu daro biliqtidaa'i aw altakhyiiri aw ilwadci la yidhaahdo sheekada intaa lagu soo afjaraba oo asbaab iyo calaamaad sharcigu wadacahaa oo tacriifkiiba lagu dara awil wadci saa darteed hadda mutaakhiriinta dambe o dhan awil wadcida ay ku darayaan ibnulxaajibi rag lamid a horreeyey ictiraadkii saddexaad buu ka jawaabay marka xarfu shakigan ku jira waxadeyn baan isku ogeyne adigiibaad ka shakaysantahay seed iigu xadayseen owda dhex keentay owr xarfu shakin soo mahayn watardiidu owda ku-celceliska kan ama kan laleeyahay fii aqsaami lmaxduudi waxaan tacriifinaynaa aqsaamtiisay tilmaamaya laa fi lxaddi xadow laga shakisan yahy ma tardiidkani waa aqsaam buu tilmaamayaaye shaki xaddi ma aha ee waxa la xadaynayo een xaddan u samaynay baa aqsaam leh awdani litaqsiimi weeye lishaki ma aha fabatala alictiraadu bishaki maadaama awdan bimacne loo isticmaalo siyaaqa hadalku litaqsiimi weeye mar hadduu maxduudku aqsaam leeyahy kala maxaa tidhahdaa alkalimatu ismun aw ficilun aw xarfun mashakiba mise waa taqsiim sidii kale wayuu leeyay baasha ka daadee saa ha u leexinin ee halkaasay maraysaa intaas fasalkaasaynu kaga baxnay halkaa muranka iyo dagaalka masale yar haddaan kaga noqdo masalada khitaabullaahi dabcan saddex madhab weeye meesha waxaa ku dagaalaya waa laba madhabood madhabkii ahlusunna waa ka maqan yahay muctasilo waxay qabaan mas'alaa ka soo farcantay horta laba mas'alo hore baa mas'aladan dhashay kow sifada iyo mawsuufku ma shay waaxid ahba mise waa shay aani mas'aladaana waxay ka soo farcantay mas'alatu suura suurati waalhayuula daata bilaa sifa ama la tasawuri karaa iyo sifa bilaa daata labada shay ee kala duwan waa in la kala tasawuri karo mar haddii la yidhi mabxadka waa la sawiran karaa iyagu manaatiqadii ay dhaheen daatun bilaa suura iyo suuratun bilaa daatin la yidhi waxaa la tasawuray sifadii iyo mawsuufkii inay kala laba yihiin waxaa timid marka kalaamku waa sifo muctasiladii saa sawiratay waxay dhaheen haddaan allah daatadiisu waa qadiim dhahno sifadii kalaamkana waa qadiim dhahno tacadudulqudamaa baa dhalan walidaalika asmaadiina jahmiyada diiday halkaasaa sabab u ah caliim iyo qadiir iyo samic waa hal macnaa waaxida markay leeyihiin tadullu cala adaati haddaad macaani badan u kala yeesho sifay xambaarsan tahay tacadudulqudamaa baa dhalan saa darteed sifada diid kan diid ama in la inkira qolay geysay intii waa tacadudulqudamaa baa dhalan qabtay ina inay yidhaahdaan sifaadkii waa xaadis bay gelisay waxaa kaloo dhalisay sifadii iyo mawsuufkii daatadii waa la kala sawiran karaa markii la yidhi in la yidhahdaa sifaatkani iyo asmaada laftoodu hal hiya allaahu aw hayruhu qoladii kala sawiratay hayruhu bay dhaheen hayruhu haddii la yidhi maa siwa allaahi makhluuqun la yidhi sifadii makhluuq ila noqotan halkaasi ka soo baxday marka ku dheeraan maayo waxaan rabaa keliya tasalsulku suu ku yimid bahasha isu isu soo dhalin sifadii kalaamku xaadith weeye iyo makhluuq weeye labadaa macnay ka kala socotaa waa hayr almawsuuf oo qadiim haddaan dhana tacadud اlqudamaa baa iman tacadudkii aan ka cararaynay iyo tawxiidkii baa lumaya walidalika mabaxita marka ka hadlan kitab tawxiid maxay ugu magacaabaan shirkiga laga cararaya muxuu yahay tacadud اlqudamaa baa ka mida adu mabxadkaas aada gelinine eh halkaa masaladii ka soo farcantaybaa waa xaadid madhabka muctasilada keentay inay sifaat qiraan laakiin waa xaadid ay dhahaan xataa laa yalzama tacadud اlqudamaa'i ashaaciradiina waxay keentay inay dhahaan mabdaay mabda' kalaa meesha yimid iyagana mabda' kale ayaa yimid mabda'a kale yimid wuxuu ahaa calaaqada ka dhaxayn karta daata keligeed la sawirtay oo qadiimo ah iyo sifaad kayrkeed noqon kara oo la sawirtay shaaciradu sifaadka inay kala qaadaan bay mareen qaar daatada laazima oo qadiim laah sida kalaamka iyo cilmiga iyo xayaatada iyo iyo qaar infikaak dhici karo oo in la ta'wiiliye iyo qaacido waxaa timid la yidhaahdaa tacalluqu alxawaadith waxaa la yidhahdaa qadiimkii iyo xaadith maxaa ka dhexayn kara tacalluq shay waaxida kama dhexayn kara yidhahdeen shay kasta oo tacallaqa bihi alxaadidu fa huwa xaadidu waa in laga cararay noqotay masaladaa waxbay dhashay kalaamka nafsaaniga way dhashay kalaamka nafsaaniga markii la yidhaahda kalaam baa la qoray xaraf iyo sawt buu yeeshay waxaan la qoray qoraalku xaadis noqday aan la kala saari karin kalaamka ilaahay nafsaani weeye kana cibaara can kalaamillaahi hala dhaho masaladaasay ku lug leedahay wabittaali natiijaa soo baxday kalaamkii nafsaani hadduu yahay kanna uusan xaqiiqi ahayn qolada tidhi kalaamkanaan annagu u jeednaa xarafka iyo sawt kale waa makhluuq yidhi farqiga udhexeeya muxuu yahay cibaaradiiyo waa makhluuq mutaakhiriintii raasiya rag lamida waxay qireen wax farqi xaqiiqia ah nooma dhexeeya wa inamaa farqu cibaaratin waxay tasriixiyeen aan tasriixin weyne masaladii halkaa soo tasalsushay baa caawa usuululfiqi inoo dhex fadhido cilmulkalaamkii ahayd masaladii xaadidku halkaasi inagaga timid kalaamkii sifadii iyadun usuululfiqiba la joogin bay waa xaadidu taagnayd xukumkii iyo kalaamkiiba waa qadiim markay nimankan dhaheen ashaaciradii ragga lamidka ahna waa kanay dhaheen waa macnaha qaa'im binafsi ah ka qadiimkeen u jeedno kan xuruufta iyo sawtka a ah maaha lidaalika caqiidat alcawaamkii iyo xayaat lislaamka akhrisanaynay xaraf iyo sawd mid dambaha soo lama dhihi jirin xarafka iyo sawdkana cibaara can kalaamilaahi xataa shuraaxu waxay qirayaan farqi ba inuusan u dhexaynin waa makhluuq laakiin ta'aduban iyo iyo wax lamida inay tahay calaa kulli xaal madhabka ahlu sunnuhu wuxuu ahaa kalaamka ilaahay qadiim ka sifatin qadiim waaya ka aaxaadna xaadith waa yeeshaa waayo waxaana lamida ah dhammaan sifaadka ku xidhan ikhtiyaarka iyo mashiicada rabbi yatakalamu idaa shaaa waxaa imanaysa doodaa nabi muuse ilaahay ma la hadlay mise mid hore baa la soo gaadhsiiyey baa imanaysa masalada ishkaalka imanaya waxaa weeye haddii la diiday ilaahay mashiicadiisa yatakalam idaa shaaa haddaan dhidhaana hadduu idaa shaaa hadli kownuu hadda uu hadlay bimashiiatihi hadalka hadda uu hadlay ma qadiim ba mise axaadii axaadiii laysa bimacnaa makhluuq ugama jeedno markuu doonuu hadlaa waa horena wuu hadlay hadda hadduu doonana wuu hadli mustaqbalka soo socda hadduu doonana wuu hadlay nusuustana qiyaamada dadka inuu la hadli doonay sheegtay marka waxaynu leenahay kasifa ahaan waa qadiima ilahayna mutakalim yahay oo hadla waa qadiima biqidami daati aaxaadu lkalaa marka la yidhaahdana minhaa maa huwa xaaditث liannahu mashii'adaysay u noqon fayatakalam idaa shaa rasuulkiisuu la hadli malaa'igtu la hadli xadiidku waa kii hadduu ilahay u waxyoonaya malaa'igta sawd bay maqlayaan wuxuu horreeye miirsada waa jibriil maadaa qaala rabbukum bay yidhaahdeen okay maadaa qaala rabbukumtan ma waa horu yidhi mise markaasuu yidhi daahirka xadiidka de markaa inuu ahaa wey marka halkan madhabka ahlu sunne ahaa asalkiisu waa sifo ahaan waa qadiim ka axaad ahaanna xaadid buu noqon karaa oo markuu maadaama mashiicada ku xiran yahay sida sifadii khalqiga wey inuu sifadan inuu wax abuuro ku sifaysan yahayna qadiim bay la tahay aaxaadka inuu sameeyo oo iijaadkii uu sameeyana waa bimashii'ati halka ashaacirada meesha afcaasha ikhtiyaariga meesha loo fadhiya waay sifaadka ikhtiyaarigaha in meelo badan lagala dhaco baab baabu sifaat baa loogu tagaaye ya cinda ahli sunna waxaa weeye in waktigu wakti kasta uu iman karo ilaahay isagoo wuxuusan shalay ku hadlin buu maanta ku hadli karaa lakin laysa macnaahu makhluuqan adiga iyo sifada sifada iyo mawsuufkana isku xukum weeye mawsuufka hadduu qadiim yahay sifadiisuna qadiima wey wax munaafaada kama dhaxayso inuu markuu doono hadlo iyagu kaasay xaadid ku magacaabeen mararka qaarkoodna waxaa in badan lagaga dhacayn lafdulxaadid inuu yahay bimacna almakhluuq lakiin qur-aanku lafdulmakhluuq uma isticmaaliya lafdulxadad maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuuh marka waa muxdath iyo waa makhluuq farqi baa u dhexeeya isticmaalka qur-aanka ayib intaa wixii ka badan baabu sifaat iyo cilmu lkalaam iyo marka laga hadlayo laakiin madkhalkay naga soo gashay maan raba inaan tambiihiyo wax badan bayna raaci doona alfaslu athaani fii taqsiimaatihi xukumka qaybihiisii weye qaybintiisii ictibaaraad baa loo qaybiyaa qaybintani isku hal dhinac lagama istaagine marba dhinac baa laga istaagaya dhinacaa marka laga eego saasuu qaybsamaa dhinacaa marka laga eego saasuu qaybsamaa marka fii taqsiimaatihi ay biictibaaraatin waay alawalu ictibaar ku horeeya waa dhinaca xasaba khitaabka iyo daliilka tusay marka laga ego ama xasaba alxaddi waalrasmi almantiqi alkhitaabu khitaabku ee khitaab ullaahi almutacaliqu biafcaali mukalafiin aan nidhi biliqtidaaigii buu ka hadlayaa marka aw itakyiiridii buu faahfaahinayaa say axkaamta ugu qaybsantay in iqtadaa haddii uu keeno dalbo alwujuuda in wixii la sameeyo oo wixii la ahaysiiyo oo lala yimaado hadduu dalbayo khitaab khitaabka wa manaca uu diido annaqiida waxaa waxaa ka soo horjeedo ka tegitaanna uu diido fa wujuubun weeye wasawaabu fa iijaabun baa ka fiicnayd baa la yihahdaa lianna alwujuuba hayr aliijaab wa in lam yamnac hadduusan reebin iqtada alficla buu keenay ama wujuudka in la haysiiyo laakiin naqiidkii lam yamnac fanadbun waaye ama famamduubun waay waid iqtada tarka hadduu keena dhalba ka tegitaan wa manaca naqiida uu diido naqiidkiisii oo in lala yimaado ah fa xurmatun ama fa taxriimun waay wa ilaa fa karaahatun waay wa in khayara hadduu kala khiyaar geliyana fa ibaaxatun waay maadaama khitaabku uu xukunka yahay xaddiisu waxay noqon khitaabkani sida uu xukunka u tusay iyadoo la jilciyeyna waa kan la yidhaahdaa dalabku hadduu yahay jaaziman fa iijaabun hadduu hayra jaazim yahay dalabulficligu fa manduubun dalabu tarkigu hadduu jaazim yahayna fa taxriimun hadduusan jaazim ahaynna fa karaahatun wa in khayara labadaba hadduu kala doori gelina fa ibaaxatun halkaa waxaa ka baxay mid khilaafu alawlaa la yidhaahdo khilaafu alawlaa badankoodu qismin aqsaamilkaraaha ka mid a bay geliyaan hadaa fi lxaddi waaye waa birasmin haddaan rasminana wa yursamu waxaa lagu rasmiyaa alwaajibu waajibkii biannahu isagu inuu yahay aladii ficilkii yudamu la dhaleecaynaya sharcan sharci ahaan taarikuu qofkii ka tagay qasdan ulakas muطlaqan ka tegid hoosan dib ka samayn wa yuraadifuhu waxaa la macno ah alfardu halkan alxaddu warasmudii mantiqa ku taqiineen wey xalay miyaan lahayn mabaadidii mantiqa in la xasuusan yahay wey mucarifaadku waa kay u qaybiyeen mantiqa maadadiisu waa kay u qaybiyeen labada tasawuraad iyo tasdiiqaad tasawuraad wixii inaad fahamta waxa looga jeeda tasdiiqaadna inaad aqbasho ama diido waxaan waxaad haya dhahdaa ama maya dhahdaa ama waa sax waa khalad dhahdaa horta markaad fahamta waxa looga jeedo tasawuraadku waa qaybta hore mucarifaad baa la isticmaalaa wixii loo qeexa wixii mucarifaadkuna waa saddex xadun iyo rasmun iyo lafdiyun waay lafdiyun waa lafdi lafdi lamida oo ka caansan jalasa qaacadda lagu fasiray xadduna saddexba shay baa jirta yidhaahdeen jinsi iyo fasal iyo khaasa haddii jinsi iyo fasal la isticmaalana waa xad haddii ama labadoodaba ama midkood labadooda haddii la isticmaalo xadtaama taama weeye haddii fasalka keliya la isticmaalana xad waa xad naaqisa haddii khaasiya ay soo gasha rasmina rasmi baa la yidhahdaa waa istilaaxaad iyagu ay dejisteen oo cilmigii manaatiqada waay walidaalika manduumadii akhdari ku noqda muxuu ahaa ah ilaa halaaثatin qusim xaddu warasmiyu walafdiyu culim faاlxaddu biاljinsi wاlfasl bijinsin wa faslin waqaca wاlrasmu bijinsin wa khaasatin maca ilaa aakhirih halkii ugu noqo dhowr beyd bay ahaayeen wa yursamu haddii la tacriifinayo min baabi arasmi oo khaasiyadiisa uu xukun walbo axkaamtaa ka mida uu la gaarka yahay lagu tacriifinayaay waajibka waxaa la yidhahdaa alwaajibu biannahu inuu yahay alficlu ficilki aladii ficilkii inuu yahay yudamu sharcan sharci ahaan la dhaleeceeyo taarikuhu qofkii ka tegay qasdan ulakas uga tegeen oo halmaanay hurdiya ahayn mutlaqan ka tegitaan guud oo dhammaystiranna ka tegayo nin waktigii qayb intuu ka tegay qeyb kale sameeyeena aan ahayn wa yuraadifuhu lfardu faradkana waa la macno eragan yudamu baa ka fiican yucaaqabu lanna waa la cafin karaa wa sawaaun ha la cafiyo amaan la cafinine qofkii waajib ka taga madmuum waayo amaa cuquubadu taxtamil lcafwa wa qaalat alxanafiyatu waxay tidhi alfardu farad waxaa la yidhaahdaa maa habata wixii ku sugnaaday biqaطciyin bidaliilin qaطciyin kitaab qur'aan iyo sunna mutawaatir ah wاlwaajibu waajibna waxaa la yidhaahdaa bidaniyin maa habata wixii ku sugnaaday bidaniyin bidaliilin dhaniyin haddii khabar ilaaxaad iyo qiyaaskiiyo wixii lamidka ahaa waa isilaax iyagu ay leeyihiin ahar bay ka ratibeen xanafiyadu ninkii qaطci inkirana waa gaaloobayaa ninkii dani inkirana gaaloobi maayo iyo masaa'ilkii lamidka ahaa ka dhalatay wlmanduubu manduub waxaa la yihahdaa maa yuxmadu wax la mahadiyey faaciluhu qofkii sameeyey oo walaa yudamu aan la ceebaynin taariku kii ka tegey wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa sunatan wa naafilatan su-aalaha markaa cashirka dhammeeyo wey wاlxaraamu xaraam maa yudamu waxay la dhaleeceeya sharcan sharci ahaan faaciluhu qofka sameeyey wاlmakruuhuna waxaa la yidhaha maa yumdaxu wixii la ammaanay taariiku qof ka tegay walaa yudamu aan la caayin faaciluhu qofkii sameeyey walmubaaxu waxaa la yidhahdaa maa laa yatacallaqu waxaynan ku tacalluqin bificlihi samayntiisa iyo wa ka tegitaankiisa madxun ammaan walaa damun ceebayn ereygaa si fiican ugu xifdiya mualifkuu naqdin doonaa waxaas wax ka hor imanayuu sheegi doonaa mubaaxa awsaaftiisa ah wixii su-aalaha calaamadaysnoo qorta ictibaarka koobaad kaas weeye ictibaar labaad buu u qaybiyey ataxsiin wataqbiix alcaqliyeyn ah athaani ictibaarka labaad axkaamtii waxay u qaybsantaa qabiix iyo xasan bay u qaybsantaa maa nuhiya canhu wixii la iska reebay sharcan sharci ahaan fa qabiixun weeye wa ilaa fa wey weeye kalwaajibi wاlmanduubi wاlmubaaxi iyo wa ficli gayri اlmukalafi cidaan mukalaf ahayn ficilkeeda kaasabiyi wاlmajnuuni wاsaahi wاlnaa'imi wاlbahaa'imi qaarkood waxay soo geliyeen iyo wixii aan ficlu lmukalafba hayri lmukalaf haddii la yidhi afcaal ullahi ku darday ilahay mukalaf miya laysa min baab kuwan mukalafka linaqsihim ma aha waa min baab isagaa wax takliifiyo isagaan la takliifin karin waay intan masaladii shaacirada iyo ay isku hayeen masalatu alxasani waalqabiixi waaye waana masaa'il tacliil ku lug leh waalxikma ku lug leh waay wuxuu yidhi annaga haddaana shaacira nahay wixii sharcigu reebay oo dhan waa qabiix wixii uusan reebinna waa xasan markuu xasankii waajib iyo manduub iyo mubax ka dhigay intii kalena lafdu nahyi oo labadaba soo gelayeen makruuh iyo muxaram uu geliyey halkaa waxaa laga qaatay qabiixu waa makruuha iyo muxaramka xasanku xasankuna waa saddexdii soo hadhay axkaamulkhamsiiha qaarkoodoo badan qabiixa waxay u yaqaanaan xaraamka muxaramka keliya oo makruuhu qeybta xasanka ay ku daraan qolana waxay dhaheen maya afcaashu waa saddex xasanun wa qabiixun wa waasitatun makruuhii waasitada dhexda laa huwa xasanun walaa huwa qabiixun bay dhaheen halkaasaan gelinaynaa waalmuctasilatuna qaaluu waxayna dhaheen hadalkan ictiraad baa ku yimid ninkan mu'alifkaa waxaadna tiri axkaamtan hadda aad qaybinayso khitaabullaahi almutacalliqu biafcaali اlmukalafiin hayru lmukalaf maxaa keenay ficl hayr lmukalaf maxaa keenay meesha soonamaada dhin axkaamtan aan qaybinayna markaad tacriifinaysay khitaabullaahi almutacalliqu biafcaali اlmukalafiin soonamaada dhihin ssalinoo soo dhihin hayr اlmukalaf maxaa keenay waxay dhaheen laba labadaba fu ficli hayr اlmukalaf inuu yihahda ma ahayn ficla hayr lmukalaf waayo hadday jinsi lmubaaxa tahayna lafdi mubaax baa kaga filan min baab haddii laga eego intaa ficilkoodu dembi ma laha haddii laga eego mubaaxay soo wada gelayaan min jinsi haddii laga eega tacriifkii khitaabkana waynu ku kaaftoomay ahayd haddii laga eega tacriifkaad xukun noo soo tacriifaysayna afcaalu اlbahaa'im iyo hayru اlmukalafiin inaad meesha gelisa ma ahayn isaga ragga la qabana waxay ku jawaabeen hayri lmukalaftan waxaan uga jeednaa fii daaka alwaqti aan ahayn sida naa'imka iyo saahiga iyo sabigu ay u soo galaan waayo jinsi lmukalafiin bay ka mid yihiin afcaashoodana axkaam bay qaadataa ilaa aakhirih muran iyo dood badan baa ka dhacday wاlmuctasilatu qaaluu waxay yidhahdeen fi tacriifi اlxasani wاlqabiixi qabiix maxaa la yidhaahdaa alqabiixu waxaa la yidhaahdaa maa ficil baa la yidhaahdaa laysa aynan u furnayn lilqaadiri calayhi qofka awooda alcaalimi bixaalihi xaaladiisa og an yafcalahu inuu sameeya aan loo ogolayn waxaan loo baahnayn qofka awooda inuu sameeyo ama ka tago xaaladiisa wuxuu ku sugan yahayna xaqiiqadiisa og inuu sameeyo aynan ahayn oo dhan waa qabiix halkaa makruuhi iyo muxaramkii baa gelaya wamaa kii lahu uu sugnaaday an yafcalahu inuu sameeye ay u furan tahayna ay fa xasanun waaye saddexda kalaa soo geli calaa haada calaa haada qowlu lmuctasila makruuhiyo muxaramkuna waa qabiix saddexda kalena waa xasan laba qeyd bay ku xireen iyo laba shart lilqaadiri calayhi waxaa baxay caajiskii waxaan maba samayn kara qofkana ma madayn karaba waxaan maqduurka ahayn xasan iyo qabiix midna la dhihi maayo ayib waxayaan ku noqona walmuctasilatu qaaluu waxay yidhaahdeen maa ficilkii laysa inaan u bannaanayn amaaan loo ogolayn lilqaadiri calayhi qofka awooday inuu sameeyo ama ka tago alcaalimi og bixaalihi xaaladiisii iyo sifadiisana garanaya an yafcalahu inuu sameeyo aan loo ogolayn fa qabiixun wey waa muxaramkii keliya wayo makruuha waa la ogolyaha inaad samayso haba laga fiicnaadee hadalkii horeyn nidhi labadaasaa gelaya sax maaha wamaa lahu wuxuu u leeyahay an yafcalahu inuu sameeyana fa xasanun afartii kala dheh marka halkaa waxaa baxay soo baxay qismi saddexaad oo xasan iyo qabiix midnaan la dhehayna calaa qowli almuctasila wixii caajiska ama mulja ii lagu qasbay lilqaadiri qeydka ay ku baxday maa laa yuclamu xaaluhu ficilkii sabigii iyo saahigii iyo naa'imka iyo kuwaasi laa yuusafu bilxusni walaa bilqubxi marka saddex bay afcaashu noqotay xasan iyo qabiix iyo waasita maa laysa min haaulaa walaa min hada walaa min hada wa rubamaa qaaluu inay dhahaan baa laga yaabaa alwaaqicu ficilkii dhacay calaa sifatin sifa tuujibu dama aw ilmadxa tuujibu dama fa qabiixun waay aw ilmadxa ammaan fa xasana waay inay dhahaan baa laga yaabaa falxasanu xasanka bitafsiirihim fasirkooda alakhiiri daabitkan iyo tacriifka dambe ay sameeyeen baa akhasu kii hore ka khaasan waxaa maxaa yeelay labaa ka baxday halkan haddii la yidhaahda maa sifatun tuujibu اdama iyo sifatun tuujibu اlmadxa horta mubax u dhaqaajiyey lannahu laa madxa walaa damba fiihi isaga meesha waa ka baxay waxaa labaadoo ka baxay makruuhi liannahu laa damba fiihi sharcan yumdax taarikuhu walaa yudamu faaciluhu baa nida haddaba axkaamtii xasan iyo qabiix waxaa ka baxay intii hore caajiskii iyo marka laga tago waxaa baxaya makruuh iyo mubaax midna xasan iyo qabiix kama tirsana cala tacriif athaani saa darteed falxasanu bitasirihim alakhiir ba akhasu khaasa markii hore mubaax iyo makruuhu xasanka ku jiray baa baxaya kasii koobaya marka waajibkii manduubkii keliya waa labadaasaa madxi kusoo arooraa athaalithu taqsiimka saddexaad masalatu taxsiin wataqbiix ashaaciradu asal bay ka dhigeen ahlu sunna ahlbidaca lagu kala garto kamaa facala shaatibi fi lictisaam masaladaasina wax badan oo ka mid a laba masale labadaa way ku baraarujiyaan kow muctasilada sida looga sheegayo xasan iyo qabiixa looga sheegayo mutaakhiriintoodii baa markii lagu nabay qaatay ee mutaqadimiintoodu sidaa uma qabaan looga sheegay waxaa iskale ninka la yidhaahdo sancaani manduumadiisan la yidhaahdo buqyat laamil markuu sharxay ijaabat saa'il sharx buqyat laamil mabxadkaa markuu ka hadlayo wuxuu leeyay anoo waahim oo waxa inuu run moodayo baan khisaalu alifay iqaadu lfikra khisaal alifay kadib baan usuushii hore u noqdoon tatabucayo waxaan wax dooddoodiyo maruu keento mucjizada lagu nabay intiisa badan kuwii dambena nabitaanka iska aqbaleen buy markii lagu nabay khusuumtoodii ku nabeen bay iska qaateen masalada labaadna madhabka ahlusunna meeshaaba ka maqan yahay laba weji ficilka caqligu inuu garan karo inuu xun yahay inuu fiican yahay arrin in la inkira aan mudnayn wey inay ciqaab ka dhalanayso oo laysu ciqaabayana dee waa xukm sharci oo daliil sharcia u baahan hadba mansiladu deliilkaa yeeshaba athaaliu taqsiimka saddexaad qiila waxaa la yidhi isagu ma hogow alxukmu xukumku imaa sababun sabab ama cilo inuu yahay ow musababun inuu macluul yahay ka jacli zinaa baa laga dhigay sababan sabab liiijaabi alxaddi waajibisa cala zaani ku waajibisa su-aasha u horreysan is waxaa weeye liijaabi aljaldi inay waajibisa cala zaani ayb su-aashaan is weydiinayna qiiladan yaa iskale taqsiimka ikhtalafuu qaar waxay dhahan ashaaciradaa iskale saaxibu asalka kitaabkan ee alxaasil ilarmawi iyo alasfahani fi sharxi lmaxsuul waxay ka soo guuriyeen ashaaciradu ay leedahay qaar kalena waxay yidhaahdeen maya ashaacira ma laha waxaa iska leh sida ijiya laga soo guuriyey muctazila iska leh asnawi isagu wuxuu leeyahay asnawi wuxuu leeyahay wa hada aqrab lianna masalada taahiir iyo cadamu taahiir iyo waa tacriifka iyo ictiraadaadkoodaan ku soo marnay saa darteed in muctasiladeeda udhowda dhowda taqsiimkiibuu haddaba naqdinayaa ninkana wuxuu yihi fain uriida haddii loola jeeda bisababiyati aliclaamu haddii loola jeedo somaynaan soo marin muujibiya maaniciya soo marayni fa xaqun weeye wa tasmiyatuhaa xukman in lagu magacaabana baxthun lafdiyun waa iska khilaaf lafdiga manaa mal xukm baan ku magacaaba iclaam baan ku magacaabay hadday tahay nuxurkana taa loo jeedo taqsiimku dhib ma laha wain uriida bihaa haddii looga jeeda sababiyadan alta'thiiru inay saamayn ku leedahay ciladani xukumka tashriiciisa fa baatilun wey wama daliilu calaa buطlaanihi cindanaa daliilaani addaliilu اlawal lianna alxaaditha xaadidka sababiyada ahee dambe laa yu'ahiru ma saameeye fi lqadiimi xukum qadiimaha xaadid baa qadiim ta'hiiriyey ma dhici karta u waayo xukumkani waaba qadiime ahar saabika war buu taiirinaya laba daliilka labaad waliannahu qowlkaasi taqsiimka mabniyun wuxuu ku dhisan yahay calaa anna lilficli inuu leeyahay jihaatin ay sifaatin inuu leeyahay tuujibu alxusna waalqubxa waajibinaysa keenaysa ficilka daatadiisa inuu sifaat daatiya oo marna xusni keenaysa marna qubxi keenaysa leeyahay ku salaysan tahay wa huwa baatilun wey afcaashu bidaatiha laa fiiha qubxun walaa xusnun iyo sifaad keenaya wa sharciga nahyigiisi iyo amarkiisu ka dhashaa qubxigii xusnigu halkii baasha shaacirada la way la fogaatay masaladii qaarkood dooda waxay gaarsiiyeen xataa xusni iyo qubxi caqli garan kara ma jiro wax sifaat daatiya dood baa la waxaa la yidhi khiyaanadu inay xun tahay miyuusan qofka xataa sharci aan maqal garan karin sharci xataan maqal sooma garan karo beentu inay xun tahay sooma garan karo runtu inay fiican iyo cadaaladdu soolama wada garan karo sharci unbaa laga wada qaataa wax kasoo qaad maray dheen garashada masalatulcaqli meesha aad baa loogu tuntay meesha ashaacirada iyo nimanka suufiyadii caqliga aad bay ugu xadgudbeen halka muctasiladu ay buunbuunisay xaddiisii dhaafisay dee isaga axkaamta waajibinayay tiri baabkan waama xad kale isagana ishaaradu maan ka reebay ka soco wuxuu yihi alraabicu taqsiimka afraad ictibaarka laga eegayo asixatu ya laga eegayo bictibaar waxaa weeye xukumkani hal istawfaa shuruuطahu wاntafat mawaanicuhu am laa dhinaca markaan ka eegno shuruudiisi muu dhammaystiran tahay mawaanicse meesha ma ka baxay markaan ka egno saxiix iyo faasid ama saxiix iyo baatil baan u qaybinaynaa taqsiimkaas asixatu sixa waxaa la yidhaahdaa istitbaacu lghaayati haayadii ficilkan laga lahaa inay inuu dalbada raacitaankeeda istitbaac manaasiinka ay xekenayaan bimacnaa dalab e ficilku inuu dalbanayo inay haayadii ka dhalato ay raacdo oo uu u dhaco qaab uu keensanayo dalbayo haayadii inay ka dhalato asixatu waxaa la yidhahdaa istitbaacu lghaayati ficilku inuu haayadii raacsado dalbada haayadii inay raacdo ama afarkii maqsuudka ahaa inuu ka dhasha inuu ficilku keenayo see ku keeni karaa in shuruudiisiina uu leeyahay mawaanicdiisina meesha laga waayo wa biizaa'ihaa muqaabilkeeda waxaa ka soo horjeeda albutlaanu waalfasaad oo isku mid ah wa gaayat alcibaadati cibaadada gaayadeedu maxay tahay haddaba istitbaacu lgaayati baadna tiriye gaayadeedu maxay tahay sixadii cibaadaadkana way gashaa mucaamalaadkana way gashaa gaayat asixa fi lcibaadaat buu inoo sheegay wa ahmala gaayata asixati fi lmucaamalaat muusan sheegin wa gaayat alcibaadati muwaafaqatu alamri weeye cinda almutakalimiina sharcigu siduu kuu amray inta muuqata korka ka muuqata inaad ola timaado wey wa suquuط اlqadaa'i weeye cinda alfuqahaa'i mutakalimiintu waxay yidhaahdeen cibaadada gaayadeedu waa muwaafaqat اlamri qolada kalena waxay yidhaahdeen dalabkii soo qadee lahaa inuu kaa dhaco wey fasalaatu salu kuu sooga marka lagu kala garanay marka fasalaatu man danna qofkii maleeya salaadiisa annahu mutatahirun inuu weyse qabo saxiixatun weeye cala alawali salaaddii waa lagu amray danni haalibka aadan ma'muur ku ahayd haddaad xilligaa malaynayso ood ku tukatay salaadaadu saxiixa weeye laa cala athani ka labaad maya faasida wey laakiin wa kilaahumaa yuujibu alqadaa hadday kuu caddaata dib ka caddaata inaadan weyse qabin fuqahaiyo mutakalimiinta qadaha waa waajib bay yidhahdeen khilaaf muxuu ka taagaya marka iطlaaqu lismi weeye saxiix yajibu qadaahu iyo saxiix yajibu qadaahu lama dhihi karee faasid ah xataa yajiba qadaahu fuqahadu waxay leeyihiin saxiix baan dhihi qadaa laga rabaana waan dhihi qadihina kama dhicina waan dhihi isma qabanaysa de halkaasay taagan yihin khilaafku haddaba waa khilaaf tasmiya khilaaf macnawi kalaa maaha laakiin fuqahadu hadalka ay yidhaahdeen waxaa ka dhalanaya hadalkoodu waxaa weeye haddii mar qadihii uusan kaa dhicin saxiixa maaha soo maha macnuhu saas fuqahadeenna shaaficiyada sidaa lahaa naqaduu qowlahum waxay dhaheen ninkii bishiddati alberdi u tayamuma ama muqiimka tayamumaya saxat maca wujuubi alqadaa'i soomaana dhehen waa saxiixay dheheen salaadda ku itlaaqeen wa awjabu alqadaa inay soo istinoodaan oo meelin wax ka geliyaan way ku qasbanaanayaan waxaa kaloo la helay haddaabaad sixadii suquutu lqadaa ku xirto wax sixo yeesha qadana aan lahayn baa jira wax saxiix noqda amaan saxiix noqonin walaa yajibu qadaahu ka salaati اljumucati salaati ljumucadii haddii jamaacadii kaa tagto ama si khalad aad u tukato adoon dahaaro qayn baa tukatay cindahum waa faasida libaqaa'i اqadaa'i soo ma hal yaqdi jumucatan hal yaqdi jumcatan marka waxyaabahaas waxaa la yidhi warnimaya warkiinii meelahaas duldulaal baa idinkaga furanaya dabayle iska gufeeyo iska cubcuba waa abu xaniifata abu xaniifana sama wuxuu ku magacaabay maa lam yushrac waxaan laba jidaynin oon la ogolaan biaslihi wa wasfihi asal ahaan iyo tilmaantoona aan la ogolayn ka bayci lmalaaqiixi ilmaha caloosha ku jiray beecintiisii baailan buu ku magacaabay wamaa shurica biaslihi wixii asal ahaan la jideeyey duuna wasfihi laakiin qaabka u dhacay sharciga khilaafsan yahay ka ribaa weeye faasidan buu ku magacaabay ribadu waa beec wax lagu daray beeca asalkiisu waa mashruuc laakiin qaabkaad u samaysay labadan lacagood in laisku gado laisku sarifo waa mashruuc labadan raashin waa mashruuc in laisku gado laakiin kala badintii baan la ogolayn isku gaditaanka laba diidee sifadan dheerigaa la diidan yahay faasid wayaan dhahaynaa athar baa ka dhashay iyaga agtooda oo faasidku hadduu tanfiid galo iyaga iyo maalikiyada masaa'ilka qaarkood ka saxiix baa loola macaamili haddii la raba in la saxana asalkiisiba la baabi'in maaye haddaan beec riba ku heshiinay lacagtii kala badinay iyadoo isku jinsi ahayd beeceeni baatil wada noqon maaye qadarkii ziyaada haddaan la kala noqona caqdi jadiid uma baahnin misaalka thamara leedaha ka dhalanaya iyo maya waa wada burayo kow alif ba in laga soo dhaha mooyeen kabkabidii iyo waxoogay meelo in laga naashnaasha lama ogola walijzaau alijzaau akhasu min asixati sixaduu u dhow yahay lakin yakhtasu bilcibaadaati cibaadadku khaas ku yahay huwa aladaa'u gudasho alkaafi kaaga filan weeye ku filan lisuquuطi tacabudi bihi in lagugu adoonsadayoo sameen lagu leeyahay inay kaa dhacda kaaga filaaday wey waayo ijtimaaci liijtimaaci shuruuطihi wa intifaa'i mawaanicihi darteed waay wa qiila waxaa la yidhi suquuط اlqadaa'i weeyo sixadu la mid yahay wa suquuط اlqadaa sixadiiyo ijzuhu waa isku mid warudda qowlkan dambe waxaa la radiyey o waa la daciifiyey labaa lagu radiyey bianna alqada'a qadaha xiinaidin markaas lam yajib ma waajibin licadamiilmuujibi wax waajiyey baanay jirin fa kayfa saqata sidee buu dhacay masaladan masale kale buu laaxidayaa hal ilqadaa'u yajibu biاlamri alawali am biamrin jadiid nacam waxay dhaheen biamrin jadiid ayb addaha wakhtigiisan amarkii jadiidka aba lama gaarinay qadihiisiisa usii dhici meesheedi lamama gaarin bu yidhi marka koowaad marka labaad wa biannakum idinku tucalliluuna waxaad ku cilaysaan suquuط alqadaa'i bihi bilijzaa'i baad ku cilaysaan waalcilatu ciladana hayru lmacluuli wey ciladiiyo macluulku waa kala laba suquuط اlqadaa limaada saqط alqadaa waad dhahaysaan liannaha mujzi'atun kownahaa mujzi'atun baad cillo uga dhigteen inuu qadihi dhacay ciladiiyo macluulkii isku mid ma noqon karaan dee waa kala labo sida sifadiiyo mawsuufku hal shay noqon hal isugu noqon karin oy laba kale u qaqaadanayaan haddana sifo iyo mawsuufkii waa shay isku waaxida hana dhihina kadib wainamaa yuusafu waxaa lagu tilmaamaa bihi bilijzaa'i iyo sixadii iyo wa bicadamihi ma asixin maa yaxtamilu lwajhayni afcaasha laba weji u dhici karta wax sharciga waafaqsan ama khilaafsan ka salaati soomkiiya lalmacrifatu billaahi tacaala ilaahay macrifadiisa laguma sifayn karo iyo waraddi lwadiicati ammaanada hay sood celiso waxyaabaha hal wej oo sharciga waafaqsan unu dhici kara saxiix iyo faasid lama dhici karo saxiix faasid waxaa la dhahaa waxyaabaha si waafaqsan iyo si khilaafsan labadaba u dhici kara alkhaamis ictibaarka shanaad ee loo qaybiyo wuxuu ku salaysan yahay cibaadadu uu gaar yahay waqtiga cibaadadu ku salaysan yahay waqtilaa waqtigeedii in lagu sameeyo inaan lagu samaynin si addaa iyo qadaaya loo kala saaro alkhaamisu taqsiimka shanaad alcibaadatu cibaadadu in waqacad hadday dhacdo fii waqtihaa waqtigeedii xilligeedii almucayani ee loo gooyey gaarka ahaa ee u magacownaa walam tusbaq aan lagalana hormarin taa la samaynayaay biadaa'in mukhtal gudasho wax ka dhiman yahay inay ka horreynin fa adaa'un wey wa ilaa haddaynan ahayn fa icaadatun waa wuxuu yidhi laba mid bay noqon cibaadada wakhtigeedii ma la samey mise lama samayn haddaan la samaynin xagga inoo dhig way iman doontahay haddii wakhtigeedii la sameeyey ma markii ugu horraysayba mise mar ka horraysay baa la sameeyey haddii haddii markii ugu horreysay tahayna addaa wey haddaynan ahaynna cibaado wey ereyga uu yidhi mukhtallin haddii la sameeyena icaado wey haddii ereyga uu yidhi mukhtallin ictiraad baa lagu keenayoo iyadoon wax ikhtilaal iyo shuruud ka maqan jirin bay icaado noqon kartaa salaadaad tukatay oo asaxday jamaaca haddaad timaado waad ku celin kartaa soo sooma tandama maxay noqon ma adaa mise icaada icaaday noqon salaada marka labaad ee las walidaalika qaar badani ereygaa mukhtalina kama kama hadlaan ma sheegaan hadday markii horreysay tahayna adaa weeye hadday mar labaadoo la samaynaya tahayna icaado weeye mar labaad samayntii dee laba mid bay ku banaanaataa imaa cudur daar sharci oo kale inuu jiro wa imaa tii hore inayna sii la rabay u dhicin wailaa laa salaata fii yowmin maratayni waxayna ka suura gashaa mas'aladan icaadadu salaadaha ama cibaadaadka waqtigoodu muwasac yahay ee hal mar ka badan la samayn kara keliya ayay ka suura gashaa soomku addaa iyo qadaa mooyeen icaadade ma laha waayo maanta haddaad soonto mar inaad qoraxda u rido maalintiina dhammaatay maraad ku laba korcelisaa ma laha wain waqacad hadday dhacda bacdahu bacda alwaqti almucayan waqtigii loo loo gooyey ee loo magacaabay wa wujida la helay fiihi waktigaa dhexdiisa sababu wujuubihaa sababkii waajibinayeyna uu jiray fa un weeye wajaba uu waajibay addaa'uhu gudashadiisa addihiisii waajib buu ahaa ka duhri almatruukati duhur laga tegay qasdan ulakas looga tegay wuxuu rabaa inuu ku yidhahda salaadan waktigeedii kadib dhacday waa qadaa marka nuxurkiisa intuu yiri intuu soo wada waxaa weeye salaadu cibaadada hadduu waktigeedii baxo oo waktigeedii kadib ay dhacdo waa qadaa laakiin qadaha ay tahay waa anwaac mar waxay noqotaa anwaac bay noqonaysaa in saddexaan dhahna marka saddex mid bay noqotaa in waqtigeedii in la guto ay waajib ahayd waqtigeedii waa baxay dib baad ka samaynaysaa laakiin waqtigeedii markay joogtayna inaad ku gudato waqtiga dhexdiisii waajib bay ahayd kow ma ahayn waajibee mumkin bay ahayd ma ahaynee mumtanic bay ahayd saddexdaba waa qadaa bacda alwaqti haday dhacdo waajibta ahayd salaaddii duhur oo qasdan aad uga tagtay wey ka midda ahayd waa sawm aada musaafirta waajibba inaad soonto lakiin waa mumkin ta mumtanica ahna laba mid bay noqotaa caqlan am sharcan sharcan ka xaa'ida kalxaa'id oo bishii ay joogto ma soomi kartaa mumtanic sharcan waayo caqlanna ka naa'im qofka hurda inuu tukada fii xaali nawmi waajiba hal caqlan yumkin inuu qasdo oo takbiir xirta isagoo hurda qasadkiiyo niyadii la yimaada maya intaasoo dhan isku celceliyo qadihiibaa qaybsamayee mar hadday bacda alwaqti dhacday sawaaun kaana adaa'uhaa fi lwaqti waajiban aw mumkinan aw mumtanican imtinaacan caqliyan aw sharciyan waa wada qadi inta lagu rabo in lagu dhahaa intaa wey saas darteed marka wuxuu ku yidhi wa in waqacad hadday dhacdaa cibaadadu bacdahu bacda alwaqti almucayani oo wujida lana helay fiihi waqtigii intuu joogay sababu wujuubiha sababkii waajibinayay fa qadaa'un weeye qadahaasoo wajaba uu waajib ahaa adaa'uhu in la guto waqtigii sida lagu gutana waajiba waa qade waqtigiisina waajib bu ahaa in la sameeyo kaduhuri lmatruukati sida duhur laga tagay qasdan o lakas looga tagay kow aw lam yajib ama ma waajibin oo waqtigiisi waajib ma ahayn wa amkana suuragal baysa ahayd ka sawmi lmusaafiri walmariidi wey qof jiran iyo qof safara soomkooda ay fa qadaa'un weeye isagana laakiin lam yajib adaa'uhu aw imtanaaca mumtanic buuba noqdaan dhici karin caqla buu noqday ka salaati الnaa'imi weeye aw sharcan buu u noqday ka sawmi اlxaa'idi weeye faqadaa'un weeye imtanaca adaahu qadihii baa biictibaari اladaa marka la eego saddex noqon maa wajaba adaa'uhu iyo ma amkana adaa'uhu iyo ma mtanaca adaa'uhu sidaasuu noqonaya xasidaa suuradan ay waadixda farcun farcan wuxuu ka dhashay waajibkan markaan ka hadlayno icaado iyo waxaa nidhi wuxuu ka suura galaa waajibka muwasaca waajib muwasacana waxaa weeye cibaadada waktiga loo jaangooyey ma hal mar in la sameeyae ku jaango-an tahay sida soonka mise waa lagu celcelin karaa sida salaada salaad maqrib hadda intii maqrib la tukaday cishaa intii udhexaysay imise jeer baa la tukan karaa waa muwasac hal mar in la sameeyo waktigu waa ka badan yahay iyo dul wajhayn ama dul shabahayni sharcan mid laba suuragal tahay marka la eego waxa la sameynaya inta qasabka iyo waktiga la haystana waa lagu celcelin karaa marka la eego sida sharcan u jaangooyeyna laguma celcelin karo sida xajka intaasi waa mabxadka waajib muwasac iyo mudayaq waajibkii muwasac ahaa icaadadu ay ka suuragalka ahayd buu faracani la xiriiraa walow danna almukalafu hadduu malihiisa u bato annahu isagu laa yaciishu inuusan noolaanaynin ilaa aakhiri اlwaqti waqtigii aakhirkiisa tadayaqa calayhi waqtigiisa waa ciririyamayaa waajib mudayaqu noqonaya waajibka mudayaqa waa laba nooc mudayaqun biaslihi iyo mudayaqun bisababin ka sababka mudayaqa u noqday ciriiri u noqday waa nin ogaaday ama danigiisa qaalibkaa noqotay xilligaa ka hor inuu dhiman see ku mala qaalib u noqon karaa asbaab bay yidhahdahay suwar bay yeelan kartaa ka shaksin wajaba calayhi alqisaasu oo la ogeysiiyey qisaastii maanta toddoba saac iyo barh baa qisaasta lagugu fulinayaa loo sheegay dandigiisa maxaa ka qaalib noqonaya inuusan ilaa casar noolaanaynin de waktigiisu duhurkuna kowdu soo galay intaa ama intaa yar buu baad haysataa ama waxaa la yidhi hadda gaarigaa lagu saarayaa toban daqiiqaad ama shan daqiiqaad haysataa salaadiina weli muuna tukani tadayaqa waxaa dhici karta uu xanuunsan yahay dhakhtar buu tegey wuxuu yidhi toban daqiiqaa kaaga laaba nolosha fa sadaqahu wuu rumeeyey tadayaqa ayib waxaa loo keenay waajib muwasac ee farac ka tahay laakiin masaladii qadaa iyo icaadada ay la xiriirtaa fa in caasha hadduu noolaado oo wa facala uu sameeyey fii aakhirihi aakhirkiisa manqadaa mise waada ninka sidii daniga qaalibka ahayd mudayaq bay noqotay ma samayn cibaadadii haddana dannigii waa beenoobay oo wuu sii noolaaday dib buu ka sameeyey waktigii mudayaqa ay ku noqotay ee uu ku waday kadib buu tukaday mudayaq bay noqoto halkaas waa inuu ka hor sameeyana waa nidhi faqadaa'un weeye cinda alqaadi abibakri bakri albaqilani adaaun weeye cinda alxujati alghazaali muxuu ghazaali ku bineeyey id laa cibrata cilladu waxay tahay wax kasoo qaad malaya tixgelin bidanni male albayini ay caddaatay khatahu inuu qaldanaa mala khaldan baad wax ku salaysay dibbay ka caddaatay inuusan jirin wax laga sii tiigsadaa ma lehe waqtiga asalka baa waqti ah mualifku ka dambuu rajaxay asbaabta tarjiixa calaamada waxaa ka mid ah tadliilka markuu tadliiliyey kan uu daliil usii sheegay inuu kan la jiroo la safan yahay waad garatay calaamadaha baa safaanta lagu gartay ka tahay intaana inay waadix tahaan u malaynayaa asaadisu taqsiimka lixaad kan wuxuu ku salaysan yahay camalkan la samaynayo xukumkani calaa khilaafi alasli iyo deliilkii asligaha miyaa bise calaa khilaafihi waay alruksatu walcaziima waay ictibaarkan wuxuu ku salaysan yahay xukumku asalka adiladii ahayd ma waafaqsan yahay mase calaa khilaafi daliili اlasli buu ku salaysan yahay taqsiimka waa taqsiimka ruksada iyo caziimada alxukmu xukumka in habata hadduu sugnaado calaa khilaafi daliili daliilkii asalka ahaa wuxuu keenayey khilaafkii hadduu ku sugnaaday isaga laftiisu daliil buu ku sugnaadee licudurin cudurdaar jira dartii fa ruksatun weeye ka xilli lmeyti mise meytati idiin qoranta asalku meytati bay ahayd baan filayaa waktigu inuu banaan yahay ama wixii dhintay oo dhan lilmudari iyo walqasri gaabinta iyo walfitri afurka lilmusaafiri waajiban ah wa manduuban ay wuxuu qaybsamaana kii khilaafu daliilka ahaa waajiban iyo wamanduuban iyo mubaaxan xaalu yahay wailaa fa caziimatun hadduusan daliilkii khilaafsanayn caziima la yihahdaa rukhso waxaa la yidhaahdaa tasiilkii marka laga soo tago wixii khilaafkii daliilkii asliga ahaa ku yimaada cudurdaar darti caziimana waxaa la yidhaahdaa wixii daliilkii asalkii ahaa ku yimaada waajibkii aklu aklulmeytati lilmudari weeye waxaa lamid ah atayamumu licaadimi ilmaa'i ninkii biyo waayey inuu gebagabaysto soo waajib maaha tahaaradii badiilka ahayd ilaa aakhirihi manduubkana waxaa weeye waalqasri lilmusaafiri salaadda inuu gaabiyo oo maxaa sunno ka dhigay khuruujan min alkhilaafi culamada qaar awjaba alqasraa jira alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabunna soo mayna dhihin mustaxab iyo manduubna xaggeed u kala wadahad mubaaxa waxaa ka mid a walfitru lilmusaafiri ninka musaafirka inu afur wantuqida mithaalkan waxaa la yidhi maba jirto musaafir inuu soomo inuu afuro xilli ay rukhas mubaaxa geli karta maba jirtaba oo طarafaynka yastawiyaani inaad samaysa inaad iska dayso waxay dhahan haddii culays iyo dhibuu qofku ku yahayna istuxiba alfitru manduub buu noqon afurki hadduusan waxba dhib ku hayninna faasawmu afdalu oo maba sinaba labada darafna mubaaxna maxaa ku taqiinay labada daraf inay sama yihiin soo ma hayn saas darteed waxa leeyahy tamhiilkan waa kalad maxaan ku mithaalinaa bay dhaheen ka bayci الsalami wاlijaarati wاlcaraaya dheh marka buyuucdaas geli beycu salam iyo wاlijaarati baycu macduumin waay baycu sanamka ninka raashin kaa gadaya beertu beeri doono ijaaradana manfacadii shay maqduuru tasliima ma aha liannahu saaxiibkeedu markuu qof kaa ijaarto yowman fa yowman buu manfacadii u helayaa bishan lacagteedii aad iga qaadatay soddonkaa maanta la joogo mooyin sagaal iyo labaatanka kale waxaan la gaadhin baad iga qaadatay waxaan la gaadhin baa ku sii siiyey manfacadii waxay dhaheen lilcudri lidaruura loo ogolaaday beyculcaraayana waad ogtihiinoo labadii la isku gadan la diiday baa lilxaaja loo rukseeyey manduub maaha inaad samayso mubaaxaad wey amhiladaasaa ka fiican bay yidhaahdeen kan waa la ysku haystaa ereyga ugu dambeeyay uu yihi wailaa fa caziimatun caziimo wey casiimadana waxay dhaheen shiddatu talab iyo waxbaa looga jeedaa bay qaar yidhaahdeen halkan hadal baa ka yimid garanay waajibku waa casiima axkaamta kale casiima miya xaraamtana casiimo ka dhig haddaad rabto mubaaxu casiimo ma noqonaya manduubka iyo makruuha haddaan shiddatu talab casiimada ku fasirno dalabkoodu tarkiga iyo ficilku mashadiid buu ahaa mise khafiif buu ahaa halkaa muran baa ka bilowday in la yidhaahday facaziimatun daahirkiisu oo dhan baa soo gelaysa arrintaana waxaa waadixa isagu mubaaxa caziimadii haddaan ku fasirno shiddatu talab lagu fasiro baxhi kalena meeshan waa soo galaay oo muran laho ereyga hore ee yihi calaa khilaafi daliili licudrin fa ruksatun daliilkaasi maxaa looga jeedaa waa daliilka sharciga ah daliilka caqliga ah ma si loo saaro wixii ku yimid calaa khilaafi albara alasliya ma ruksa alasalku cadamul ijaabi wujuubu takliif waay takaaliifta asalkeedu waa casiime haddaan dhahno ruqsadaa ah, istithnaa ah. takaaliifta asalkeeduna asalkii baraa'a alasliya iyo baraa'atu dhimma ay khilaafsan tahay waxoo dhan baruqsan mooda dhahayna wy halkaba ka wada maraynaa maya daliilkaan u jeedno daliilkii caqligaa iyo baraa lasliya ma daliilkii sharciga ahaa ee naqliga ahaa wey ma habat in habata calaa khilaafi daliili daliilkii naqliga ahaa wey kii caqliga ahaa mae baraa lasliya wailaa haddaan kaa daliil ka ictibaarino axkaamta shariicadoo dhan baaba ruqsan noqon leanna calaa khilaafi daliilkii bara'atu dhimeyo rasl bara'atu dhimeyo bay ku imanba taana halkaa muran baa gala yaa kuu dhuumanin min baabi tawdiixun way halkaasaan ku daynaynaa insha allah casharka dambaa fasil haalidka uu dheer yahay baanu isugu iman doonaa